الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة درسigan waa darsigii saddex-iyo tobnaad sidaynu ku soo soconnay waan hilmaamay maanta soo cashirkii saddex tobnaad maaha alictimaadu cuskadkiibuu u baab yahay calalyadayni gacmaha la cuskado fi nuhuudi marka loo hinganayo ama loo kacayo ila arakcati ragcadda koobaad ama saddexaad shalaynu soo mar uma kaana sala allahu calayh ali wuxuu ahaa yanhidu kii hingada ama hinqada ama kaca muctamidan asagoo cuskanaya cala alardi dhulka ila arakcati ahaaniya ragcaddii labaad buu u kici jiray oo wuxuu ka kacahayaa tii koobaad ragcadda koobaad marka laga kacayo tii waxaa loo kacayaa somaa saddexaad markaad ka kicina afraad baad u kacaysa sidaasuu sheekhu u jeeda taasna way sugantao badan baa ku timid ayib wa kaana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa yacjinu fi salaa salaadda gudaheeda kii gacmaha laaboo duubuu ahaa cajnigu waa gacantood duubto gacantasaa u duubto yaad cuskan waxaa kaloo lagu fasiraa inaad gacmaha fidiso oo saa intaad u fidiso aad cuskato maxaa yeelay ruuxa canjeerada qooshaya ama kibista qooshaya marka la xashahaya baasha waa taqaanaan baan malay marna haweenku gacantay fidiyaan marna way ku laabaan oo saasay ugu dhuftaan marna way kala fidiyaan waad garanteen baan malay labadaba meesha waa ku jiraan marka cajnigu gacantoo la fidiyo saa la yidhaahdana waa la yidhaahdaa bursabaayadda iyo baalkan mxuu ahaaye malawaxa iyo eh, eh, isheeg eh, jabaatiga iyo burka laga sameeyo soo kala bixiyo koonfureedka ayagu bahal bay kuyay ku fidiyaan marna gacantaa lagu fidiyaa marka hore marka burkeeda aad qasaysay intii xooguhu saliida lagu daro la budo la adkaynayo marna gacantaa lagu nabaa marna waa loo laabaa soo ma taqaanaan markaad kacaysad fadhiga ka kacayso gacmaha haddaad cuskatoo sidaa iyagoo fitno cuskatana cajni waa la yidhahdaa haddaad laabtood saa u laabtood cuskatana cajni waa la yidhahdaa labaduba marka sheekhu isagu tuu sheekh albaani waa in faraha la laabo gacantoo duuban aad cuskatood ku kacdo tijaabi sheekh cabdinuur adaa ag fadhiya waxaa la sheegay miaali xaggan isgudub haa haye marka hore ajiin ha saasaad ku kacaysaa marna waad fidinaysa iyadoo fidsan labadaas buu cajni baa la sheekhu tuurabata hore duuban wey midda duuban ayuu sheekhu u jeedaa wa kaana sal lla alay slam mxuu yacjinu kii duuba laabi jiray fi salaati salaada gudaheeda yactamidu asagoo cuskanaya calaa yadahi gacmihiisa idaa qaamo markuu istaagay ka istaagaya ragcadda koobaad iyo muxuu ahaaye ta saddexaad buu ka kacahayo ama fadhi walba uu ka kacahayaba saasuu sheekhu u jeedaa xadiidkan cajniga ku saabsan waa xadiid daciifa sida raajixa xadiid sugan ma aha waxaa laga wariyaa min xadiii bni cumar xadii ibni cumar baa laga warshaa sheekhu hoosta wuxuu leeyahay abu isxaaq alxarbi baa wariya bsnadi saalixi wa macnahu cinda albayhaqi bisanadin saxiixin axaadiidtaas uu sheekhu sheegay sanad saxiixa kuma arag wadaaduhuna ma aysan u sheegin khulaasaduna waxaa weeye xadiidku wuxuu ka yimaadaa min xadiid ibni cumar waxaa la tafaruday oo la gooni noqday wadaad la yidhaahdo yunis bnu bukayr can ilhaytham ibni calqama can caطiyata bni qays ibni aclabata can اlasraq ibni qaysin qaala ra'aytu bna cumara ibni cumar baan arkay yacjilu fi الsalaa salaada gudaheeda gacmaha duubaya ama cuskanaya yactamidu calaa yadayhi idaa qaam asagoo cuskanaya gacmihiisa markuu istaagayo faqultu lahu waxaan ku idhi waa sida gacmahan aad duubtay ama aad cuskatay ibni cumaru faqaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama yafcalu xadiidkaa way xadiidku sheekhu sheegaya abu isxaaq alxarbi iyo bayhaqiba u tiiriyey sanadka waxaa ku jira wadaad la yidhahdo hayam hayam ibnu calqama sanadka ku jira wadaadka asaga wax tawfiiqiya ma jiro oo ibnu xibbaan ka ahayn ibn xibbaanna haddee waxa lagu haysta waa taqaanaan ninka noocaasee majhuul xaalka ah ama tawfiiqintiisu uu la gooni noqday ibnu xibbaan axaadiistuu la gooni noqday keligii uu la tafarudo manaakiir baa lagu tiriyaa cinda alxufaad sida uu sharxay alimaam اdahabi fi اlmawqida ninka noocaasee saduuqa ama sayi xifdiga ah, ama majhuul xaalka ah ama xataa aan nin badan ahayn mafaaridiisu uu la goynoodo cinda mutaqadimiin wa ahli اxadiii waa munkaraat buu yidhahdaa safxada toddobaatan iyo sagaal waad u noqon kartaan dhowr ciluu marka qabaa xadiidku tafarudka yuusuf bukayr lama aqbala in badanoo ka mid a ah. hayam ibnu calqama can caiya laftirkiisu waa majhuulxaal ciladaasi waa cilo tafarud khusaysa ama iqadii ruwaadda khusaysa cilada labaad wuxuu khilaafsan yahay arinku hawshii ka caanbaxday ibnu cumar ee in badan laga wariyay oo weliba uu kala dagaalami jiray ardadiisa ma ogolaan jiray ibnu cumar marka la kacahayo salaad laga kacaayo in gacmaha dhulka la dhigaba ood gacmaha cuskato dhulkaaad ku cuskato maba ogolayn ama laab oo duub ama fidiye muusan ogolayn markaad ka kacaysa ragcadda koobaad iyo labaad iyo saddexaadba waxaa doonta ka kace inaad gacmahaba cuskato ma ogolayn dhulka aad dhigto wuxuu aaminsanaa sidii shalay aynu soo marray in lagu istaago labada adin farahooda gacmahana labada jilib la saaro markaad kacaysa labada jilib baad ku cuskan gacmahaada ama boodyahaad saari fuulinkaad saa ugu qaban dag baad kor baad u boysa inaga shalay soo marray annuhuudu calaa suduuri اlqadamayn wa wadcu اlyadayni calى rukbatayn sidaasuu qabay mana ogolaan jirin dhulka in la cuskadana wuxuu arki jiray inay tahay laysa min sunati salaa aarkaasaa ibnu cumar ka sugan mashhuurna ka ah midkaani khilaafsan yahay wuxuu ka dhigahayaa inayba sunnatoo nabigu samayn jiray idan taasna ciladaasna wuu qabaa cilada labaad uu qabo waxaa weeye meesha ku timid midda saddexaad midda saddexaad waxaa weeyaan axaadiista sifatu salaati nebi tilmaanto dhan xadii sheegay ma jiro xadii arrintaa sheegay ma jiro taasna waa mid marka khabarka macnahaas ku yimi axaadiioo dhanba khilaafsan ee raggii tilmaamay abu xubaydin saacidi abu hurayra maalik bni xuwayri ibni cumar ibn cabaas saxaabadii tilmaantay salaaddii nebi maxamed jaabir anas mid sheegay qadiyada ma ay marka far lagu guto oo aad la yskaga fir xadiidka noocaasa iyay arrintaa kugu bixinaysa haddii ba la daayo qodobka afraad u daran ijmaal baa ku jira man macnaha xadiidka ijmaal baa ku jira ijmaal waa macnihiisu ma caddo ibnu cumar kaana yacjinu gacmihiisuu duubi jiray miyaa mise wuu fidin jiray weeye midda ma caddo marka cadliga adugu aad doonayso in gacmaha la cuskada hadduu yahay wayba kuu bannaantaan leenahay laakiin sunno ma aha hadduu yahay in la duubana ood rabto inaad ka dhigtana macnaha kuma cad cajmigu wuxuu noqdaa inaad gacmaha fidiso iyo inaad duubto labadood ku kacdo macno saddexaadna way sheegeen xufaadda shaaficiyda sida alimaam abu camr ibnu salaax iyo dahab iyo nawowi iyo kulli way sheegeen xaafidku waxay leeyihiin cajmigu waxaa la yidhahdaa in loo kaco sida odayga waayeelka ah markay kacayaan sodaf ma yidhaahdaan in la soo qulqulo oo korba lug la qaado yaa allah loo kaco ayaa waxaa lyada bay dhaheen cajniga waa hay-atu qiyaami shaykh اlkabiir qaabka ninka odayga waayeelka u kacayaa cajni la yidhaahdaa marka nasku xataa haddaan idin dayno inuu sugan yahay macnihiisu ma caddo ma gacmahoo la duubo lagu istaagaa ma ayagoo fidsanoo la cuskadaa ma sidii oday in loo istaagaa oo dhallinyaradii baabkeeda laga baxo intuba waa way ixtimaashaa sidaa darteed tadciifka alimaam annawowi wa qablahu ibn salaax wakadalika alxaafid ibn xajar ayaa ila saxan xadiidkaasi ma sugno xataa haddii la wuu sugan yahay si aan isu waafajino nafyiga ibni cumar laysa min sunati salaa iyo middan waxaan leenahay wuxuu sameeyey waagii dambe uu cuslaaday ibni cumar buu arrintaasi samayn jiray macnaha in lagu xambaarana waa runta wadaadka la yidhaahdo bakar abu zayd wadaadka asagu risaalo ka qoray xadiidku inuu daciif yahay kitaabkiisa laa jadiida fi axkaami الsalana wuu ku daciifiyaa tadciifka xoog badan xadiidkaasi ma sugno marka saa doontaan u istaaga sidii salafku u badnaya shalay aan too tilmaana ama u istaaga ama sidii markaa tabar idin dhaafin weydo wa kaana salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu idaa nahada markuu hingado ama kaco fi rakcati الثaaniya ragcadda labaad uu ka kaco istaftaxa wuxuu qiraa'ada ku bilaaban jiray balxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walam yaskut mana aamusi jirin saaduu u istaagaba horuu faataxda ka bilaabay racadda koobaadna waa tii labaadba loo istaaga waad la socotaa mar male tii koobaad soo dhaafna iftitaaxeedii iyo tawajuheedii iyo la soo dhaaf tii labaad istiftaax dambe kuma sugahayo aad istaagtaba qur-aankaad bilaabaysa walam yaskut mana aamusi jirin sida ragcadda saddexaad ba aad yeelaysa haddi iyo iyo ta afraadba hoosta sheekh wuxuu leeyahay walam yaskut taasi ma diidayso in shaydaanka layska naaro oo markaad faataxa bilaabayso aad ka hormariso acuudu billahi min ashayaan arajiim ama acuudu billahi samiic alcaliim min ashayaan arajiim min hamsihi wa nafkihi wa nafdih waa inaga soo maray inaad acuudu bilaysato taasi diidi mayso saasuu sheekhu hoosta ku leeyahay si kastaba noqote waxaa weeye axaadiisa sidaasaa ku timid nabigu markuu istaagay ragcadda labaad u istaago faatixuu bilaabi jira iyaduna qiraada ku bilaabi jiray wax ka horeeyana ma uusan jirin ayb ama tacawudku wadaadana waay dhahaan eh, salaadoo dhanba qiraa'a walba waa in laga hormariya acuudu billaah iyo wixii la halmaala wadaadana ragcadda koobaad unbaa la sunneeyaa bay leeyihin marka adugu wax nas cadoo ku yimid oo ilzaaminaya ma jiro oon ka ayn cumuumka qur'aankae faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah min ashayطaan اrajiim adugu hadda waa inaan anfinayna haddee inaan anfinayni waa intaan buu ujeedaa soo maha sukuudkaasi ma anfinayo isticaadada intaan baa ila raajix ujeeda wa kaana sal la slam wuxuu yasnacu kii sameeya fii hadi rakcati ragcaddan hadda aynu ku jire ee labaad mila maa yasnacu fi luulaa ta koobaad wuxuu ku akhriyi jiro ku akhriyi jiray ilaa hase yeeshee annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yajcaluhaa kii ka aqsara mid ka gaaban min aluulaa ragcaddii koobaad kamaa sabaqa sida soo hormartay ila wanaga soo sheegnay oo salaada nebi maxamed racadda u horaysa u dheeraan jirtay labada ragcadood salaada subax tooraa dheer duhurka tooraa dheer salaad walbata mid walbatay ka dambaysay ka gaaban tahay cafwayay ka dheer tahay midda dambaysana waa gaaban tahay ilaa hase yeeshee annahu kaana yajcaluhaa wuxuu ka yeeli jiray aqsara min alula kamaa sabaqa wujuubu qira'ati alfaatixati fii kulli rakca wuxuu baab yahay inay waajib tahay faatixa in la akhriyo fii kulli ragcatin ragcad walba hadda ka horna waynu soo hormarinay markaynu qiraa'a alfaatixa maraynay madaahibtusay kala qabaan soo maydnan soo marin wax badan kaga noqon mayno waqad amara wuxuu faray rasuulku almuusia salaatahu ninka salaadiisii bi'inayay wuxuu faray ama bi'iyey ee halleeyey nabiguna uu ka saxay biqira'ati alfaatixati faatixa inuu akhriyo fii kulli ragcatin ragcad walba xayثu qaal lahu markuu ku yidhi bacda an amarahu intuu faray biqiraa'atiha faatixa inuu akhriyo fi rakcati اlأuulى yo wuxuu ku yidhi uma afcal yeel samee daalika arrinkaasoo faatixa in la akhriyo ah fii salaatika kulliha salaadaadoo dhanba sidaa yeeloo mid ha ka bedelinta kale wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku yimid fii kulli rakcatin sidaa yeel uma afcal dalika fii kulli rakca wa qaala wuxuuna yidhi riwaayo kale fii kulli ragcatin qiraaatun ragcad walba qur-aan akhris baa gelaya xadiid musii salaati markaynu soo maray waa inagani laba laba saxaabiun baa warisa xadiidu musii salaati abi hurayra oo xadiidkiisu ku jiro saxaynka uu ku jiro iyo rifaacat ibnu raafic azuraq alansaari oo asagu alfaad badan oon asixin ay ku timid xadiidkiisa waxaynu soo maray in riwaayada odhanaysa waa inaad faataxa ku akhrida fii kulli ragca aysan sugnayn somayna soo marin hawshaa inaan baan u malayn sugan musii salaatiyahu ragcad walba wixii qur-aan kuu fudaada ku akhri iqra maa tayasara macaka min alqur'aan laakiin tacyiinka inuu nebigu bardhabay faataxo fii kulli ragca xadiidka kuma sugnaanin adilo kalea laakiin kugu filan xadiidka cubaada ibnu saamit laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab iyo xadidka abi hurayra xadid badan laakiin waxaynu ka hadlayno maxaytu riwaaya aynu ka hadlayna ama lafdigan dambe fii kulli ragcatin qira'a waa ka caamsan yahay waa ka caamsan yahay oo waxaa weeyey qira'a gelaysa faatixadaas ka mid ah waxaan faatixayn baa la akhriyi karaa dhib ma laha التشhهد الأول أتxiyaadka koobaad jalsaة التashahud fadhiga atxiyaadka xogu yaraaye gundhiga haddaynu ka hormaro abu xaniife iyo maalig waxay qabaan labada atixiyaadba midna waajib ma aha ka hore iyo ka xigaba midna waajib ma aha faradna ma aha waa min sunani salaa ninkii la imaada khayr ninkii ka tagana waxba looma haysto sidaa waxaa qaba abu xaniife iyo maalig alimaam shaafici iyo asxaabtu waxay qabaan atixiyaadka koobaadna waa sunno ninkii ka tagana ninkii la yimaadana zaada khayran ninkii ka tagana waxba looma haysto ka dambana waa waajib waana fardu cayn rugni min arkaan الsalaa wey sidaa waxaa qaba imaam shaafici tafsiilka in la israaciyo in la kala reebin oo la waa wada sunnana waxaa qaba maalig iyo abu xaniife axmed wuxuu qabaa labadoo waa waajib axmed iyo isxaaq labadoo waa waajib ka horena waa waajib ka labaadna waa waajib sidaasay wadaaddu u kala jaban yihiin waa saddex madhab soo maaha laba wadaadoo meel ah wadaad meela iyo wadaad meela a'imadii afarteeda aima sunna loo yaqaana madaahibta afartee taqaanee marka laga soo reeba daahiriya iyo shiica laga baxo baabkooda sidaasay u kala jaban yihiin labada maalig iyo abu xaniifa madhabkoodu ma tabar badno ma tabar badno nusuus cadcad bay ka hor imanaysaa madhabkooda nusuus cad buu ka hor imanaya axaadiis dhowr ah yaa amartay in nabigu uu yidhi atxiidaadso musii salaati baa la faray axaadii kale ku timid asagaa samayn jiray suubanu sal l slam salluu kamaa ra'aytum usalli idan saxaabi walba oo tilmaamay salaadda nebi maxamed waa sheegaa labada atixiyaad nas khaas oo amarana waa ku yimid oo markaad ragcadda labaad fadhiisataan atixiyaadsada sameeya idan awaamirtaasi wax lagaga jawaabo saxaan ma uu jiro waxaa noo soo hadhay tafsiilka shaaficiyada annagu aan qabno tafsiilka iyadoo daliil ma laha aan ka ahayn in nabigu intuu ka tegay sujuudu sahwi uu ku kabay marka garo allay taqaanaa baa la yidhi markaana hawsha anagu aan dhibcinno haddaan shaaficiyanahay daliil kaloon hayna ma jiro inuu atxiyaadka koobaad sunno yahay oo ma hayno aan ka ahayn nebi maxamed baa ka tegey kadibna aan la imanin mar dambe ee markuu salaaddii dhammeeyey kadib la yimid sujuudu sahwi waxaanu leenahay wadaadow haddaad xanaabile iyo tihiin isxaaqiyo yani isxaaq bin ibrahim alxandali aad tihiin waxaan idin leenahay hadduu fardu cayn yahay ama rukni yahay ama waajib yahay sida hadduu nabigu sujuud ka tago ama uu rukuuc ka tago ama uu ictidaal hadduu ka tago u noqon lahaa hawshaana aan sujuud loogu kabi karin ayaa waxaan ku garanaynaa weeye atixiyaadkii marba haddii sujuud lagu kabay inuusan waajib ahayn oo sunno yahay lianna arkaanta ka tegiddeedu wax kabi karaa ma jiro allaahumma inaad ayada la timaada mooye ayib xadiidkii waad garanaysaan fi sunan midkiin atixiyaadka koobaad hadduu ka istaago oo uu kadibna isagoon isqotominin u xusuusto ha noqdo ha fadhiisto haddiise u iskotosho uu qiyaamkii toosa ah u galo yuusan noqonin markuu salaada dhammaynaysujsaga ku kabo adugu halkaasaan taagannahay low kaana fardan wawaajiban lamaa jubira bisujuudi sahwi baan leenahay hadduu waajib yahay atixiyaadka dhexe ka tegiddiisu sujuudu sahwi laguma kabeen xanaabili iyo isxaaqi waxay leeyihiin qaaciidaad dhigateen baan muran qabnaaba asalka anad sheegateen ee leedihiin sujuud waxaa lagu kabaa sunnooyinka ee faradka tagigii ka tegiddii laguma kabo yaabaan muran ka qabna yaa idiin sallimay waa munaasaca fi اlasl asalkaaba lagu haystaaba waxay leeyihiin nebi maxamed rukuuc ka tegey ama qiyaam ka tegey ama sujuud hilmaamoo ka tegey kadibna u soo noqdo keenta waa idinka yeelaynaabay dheh sida hadduu oga tegay muxuu atixiyaadka dhexe sujuud sahwa u kaba baa dhici kartay oo jaa'is ahayd caqlan in lagu kaba kuwaasna sujuud sahwi laakiin ma dhicin waaan leenahay waxaan leenahay dhan waajibaadka kala fudud waxaa ka mid a ah fudaydka atixiyaadka ah koobaad haddii la hilmaamo in lagu kabo sujuud sahwi ayib asagoo waajiba yaa ka tegidiisu waxaa lagu kaba sujuud sahwi marka la halmaamo nabigana noo jideeyey taana tusi mayso inuusan waajib ahayn waa nimiyo daliil cadoo lagu sarfiya amarkan keena yidhahda xanaabilo iyo asxaaqiyo inay gar leeyihiin baan umay walcilmu cind allah xanaabila ku garla masalada labada atixiyaad baa waa waajib labada atixiyaad ba waa waajib lagamana tegi kara si kas ah ayib jalsaة التashahud uma kaana sal اه alay slam yani markaan leenahay maalig iyo abu xaniife atixiyaadka dhexe iyo ka koobaad midna agtooda waajib kama aha waxay ka hadlayaan waa tashahudka waxa la akrinhaya wey ee fadhigu waa min arkaan sal agtooda isku khaldina weligii fadhiga waa min arkaan sala atixiyaadka dhexe haddaan iska soo fadhiisto oon shib iska dha wax yarna fadhi hadan iska kacfadha kii labaad u dambeeyena intaan soo fadhiisto aan subxaanallah iska dhaho haddaan doonaan waxba aan sheego cabaar intaan fadhiya aan iska salaama naqsado amaan dhaqaaqaba salaadooda waa asaxday cinda almalikiya waalxanafiya fadhigu waa waajib agtooda fadhiga dambe fadhiga dambe ka hore asagoo waajiba ma aha laa fadhigiisa waxaa la akrinaya atixiyaadka ah ka dambe asagu fadhigu waa waajib waxay kala qaadayaan qucuudkii iyo wixii la akrin lahaa uma kaana salى اllahu alayh ali waslm rasulka wuxuu yejlisu kii fadhiista litashahudi ashahaadaysi yani atixiyaadki wey bacda alfaraaqi intuu dhammeeyey kadib min arakcati الثaaniyati ragcaddi labaad faida kaanat الsalaaةu rakcatayn salaaddu hadday laba ragcadood tahay kasubxi sida subax oo kale ah jalasa waa fadhiisan jiree muftarishan asagoo lugta bidix goglanaya lugta bidix goglanaya ayib kamaa kaana yejlisu siduu u fadhiisan jiray bayna sajdatayni labada sujuud dhexdooda fadhiga ahaa soo ma fadhiisan jiray sidaas uu yeeli jiray wakadalika yejlisu fi اtashahud اlأwal sidaasuuna u fadhiisanhayaa yuu u fadhiisan jiray atixiyaadka koobaad min aلثulaaثiyati wالrubaaciyati salaada saddexdalayda oo maqribka ah ama afarayda ah oo duhur iyo casar iyo cisho oo kale ah wa amara bihi atixiyaadkaas ayuu nabigu faray ama jalsada hadda jalsaan haynaaye yuu faray weeye almuusia salaatahu faqaala la wuxuu ku yidhi jalsadii iyo atixiyaadkooda socda faidaa jalasta haddaad fadhiisato fii wasat اsalaa salaada bartankeeda faطma'ina xasil waftarish goglo oo dhigo fakidaka اlyusra bowyadada bidix ayib ayadaa dhiganaysaa lugta waa la dhiganaya laakiin bowyadiiy lugtii dhudhunkiiba iyo cududdii baa iskaalmaysanaya uma tashahad atixiyaato ayib waxaa lays amray marka waxaa weeye atixiyaadkii uma tashahad waa awaamirta ay ku dhagaan weeye xanaabili iyo isxaaqiyo annaguna waxaan ku dhagnaa khiyaarisiin iyo dooransiin baa ku jirta faidaa jalasta fii wasat nabi allo haddaanan fadhiisanin bal ka war haddaad fadhiisato yidhi nabigu ayib uma tashahad nabigu waxay leeyihiin xanaabilo wuxuu ruuxu garanayo fahmaye weeye wuu yaqaana atixiyaadka in loo fadhiiso tumaaniine iyo hawlo badan buu khaldahaya mooyeen fadhiyada waaweyn xubnaha waaweyn wuu garanay oo qiyaamka wuu garanayo o ictidaalka wuu garanay aafadu waxay oga timid cadama tumaaniina midda kale waxay dhaheen alamru biاsifati waamru bilmawsuuf in atixiyaadka la isfaray waxaa laga qadanayaa goobti lagu arinaya waa la faran yahay oo fadhigi ah aduu si kastaba noqotay irahaas waa ku filan tahay waqaala abu hurayr wuxuu radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi wanahaani khaliili saaxiibkay wuxuu iga reebay oo nabi maxamed u jeedo can iqcaa'in fadhi daanyeerayn ama fadhi ey oo kale ka iqcaa'i lkalbi sida eygu u fadhiistooo kale ah inagii soo marray inuu dacfi ku jiro xadiidku laakiin uu shawaahid leeyahay wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid markaynu soo maraynay annadaru ilaa mawdic sujuud baynu kusoo maray xadiidkan filhaya wa fii xadiiin aakhara waxaa ku yimid kaana wuxuu asuubanu yanha ummadda kii ka reeba can cuqbati shayaani cihib hayaankii cihib shayaan ah, cuqbati shayaani shayaanku sida u cidhibsado ee cidhbaha ugu fadhiisto juluuski bayna seedataynka iyo atixiyaadka dhexe in labada cidhbood lagu fadhiista atixyaadka dhex asagu lamama ogolaba oo muran kama qabaan fuqahadu middaa iyadaa way isku raaceen waxa laisku hayay keliya waxay ahayd fadhiga u dhexeeyey labada sujuudood u dhexeeyey inbuu ahaa wa kaana yanha ummadda wuxuu ka reeba can cuqbati shayطaan fii bacdi riwaayaat can caqimi shayطaan shaydaanka cidhibtiisa yani qaabka uu shaydaanku cidhbaha ugu fadhiisto o kale nabi maxamed baa inoo sutfa isagaa yaqaanana waada garan mayno saasuu yeelaabaa le marka khilaafu ka leexda marka waa in iftiraash la sameeyo oo bimacnaa lugta bidix la gogoloodo midda midigna saa loo qotansho oo iyo faraheedaba la taago la qotamiyo wa kaana sala allahu alay waslam rasulka wuxuu ahaa idaa qacada fi اtashahudi atixiyaadka gudihiisa hadduu fadhiisto wadaca kafahu اlyumna sacabkiisa midig wuxuu saari jiray calaa fakidihi booyadiisuu saari jiray wa fii riwaaya calaa rukbatihi jilibkiisa iyo lowgiisuu saari jiray alyumna midigi booyada midig ama lowga eh, jilibka midig ayuu saari jiray wy wa wadaca kafahu اlyusra sacabkiisa bidixna wuxuu saari jiray calaa fakidihi wa fii riwaaya calaa rukbatihi alyusra jilibka ama bowdada ee bidix baasiha calayhi asagoo ku fidanaya uu fidin gacantu way fidsan tahay wy labadu way fidsan yihiin gacanta waad iyadoo duuban saari maysid labada jilib ama bowdaha ma saaraysa waad fidinaysa isagoo ku fidiyay kafkii ama sacabkii cala alfakida aw cala arukba wa kaana sala allahu calayh wasalam muxuu aha yadacu kii dhiga saara xadda marfiqihi اlayman fiiqa suxulkiisa midig xadku waa halkan fiiqaas wey shiqilka ma laha fiiq iyo muxuu ahay irbad ma laha meesha irbadda ee madaxa ah ayaa loo jeedaa xadda mirfiqihi alayman suxulkiisa ama shiqilkiisa midig fiiqiisa wuxuu nabigu saari jiray calaa fakihi اlyumna bawdadiisa midig buu saari jiray ila gacanba gacan bay leedahay gacanta gacanteeda le gacantana booyaday leedahay way kale leeyihin intaan buu ujeeda hoosta sheekh wuxuu ku qabanayaa mise kitaabka asalku ah wuxuu ku tilmaamayay waxaad moodaa buu leeyahay in boodyada la saarhayo gacanta baa yaa ka muuqanaysuu sheekhu tilmaama laakiin sida ay shaaficida ku fasireen waxay leeyihiin gacanta markaad fidiso jiqilkan fiiqiisa unbaa ku aadi boodyada mooyee maaha in la saaro lagu dhajiyo in la saaro lagu dhajiya ma aho saa loogu dhajiyo ayib tilmaan ku dhajinta tixiyaadka caadiga saa loogu dhajin maayo qotami saasaa loo dhigahaya bay leein shaaficiyadu marka caadi baa iskaga fadhiisanaysa ayib labadaa ray baa laisku hayaa waa lagu dhajinoo waad nabi oo gacantu yaysan ka bixin booyuda haku layn ha ku noqoto iyo ma intii la saaro fiiqu ha taagmo ayb riwaaya marka waxay ku dhagaan shaaficidu waxadda waxadda mirfiqahu اlayman wuxuu qotonshoo nabigu taagay suxulkiisa midig bay ku dhagaan shaaficiyadu dhibabale waa labadaas kayfiya waa la sheega waxayna oga qiyaas qaataan in nabigu sidiisuba uusan ganacyadiisii iyo jidhkiisa issaari jirin oo kala fogeyn jiray mujaanabadii cayniljanbayn asalkeed baa lagu soconbay taagan yihin gacanta waad fidin waad taari bowdyada iyo lowga laakiin shiqilka waad ka duwaysaabana bowdyada ku qaban maysa aayadku asagu sida kalu marahaya wanahaa nabigu wuxuu ka reebay rajulan nin buu ka reebay wahuwa jaalisun asagoo fadhiya muctamidun cuskaday calaa yadi lyusra fi salaa ayuu ka reebay faqaala wuxuuna yidhi markuu reebiddaa nabigu sababaynayey ama cilaynayay innahaa qaab fadhigaadu salaat lyahuudi siday yahuud u tukata wey salaa اlyahuud baa sidaa ah xadiidka wuxuu ka yimaadaa min xadiii ismaaciil bni umaya can naafic mawla bni cumar can ibni cumara ana nebi sal slam nabi maxamed baa wuxuu arkay nin tukanaya oo gacantiisi bidix tuuray xaggaa dambe dhigtay ma ahayn intan bese ma ahayn xadiidku gacanta bidix baad halkaa dambe geyn waa sida dadka qaarkood u fadhiistaan waad aragteen ay cuskadaan marka la sheekeynhayo kale tad lagu hafisato iyaad gacan damba tuuran oo eh, bidixda ah cidhabteedaad saa ugu fadhiisa marar badan saasaa dadka qaarkood yeelaan tijaabi shacabduna adoo caado u fadhiya lugahaad fadhiiso lugaha soo fidi fidi lugaha gacanta bidix gadaalgee isku haa bidixda haa ok saas weeye qaabka dadka qaarkood ayay lagu nastaan dadka burburanaya markaad dharagta iyo ah, inaad gacanta tuuraso tuurato oo markaasi waxaad tirar hesho mooyeen fadhigaa ku dhibaya wanahaa rajulan buu nabigu ka reebay wahuwa jaalisun asagoo fadhiya muctamidun cala yadi lyusraa fi salaa riwaayada kale inuu dhabarkiisa gacanta geeyo gadaal geystay oo weliba cidhibta gacanta bidix uu ku fadhiyey ayaa riwaayaadka tusaayaan faqaala wuxuu ihi innahaa salaatu اlyahuud waa yuhuuddii salaadeedii ee ka carar mar dambe ha u dhowaan xadiidka asaga ah ee riwaayada ku yeeda dahabi wuxuu ka yidhaahdaa waisnaaduhu qawiyun almuhadab fi ikhtisaari sunan kabiir lilbayhaqi mujaladka labaad sidaa ku yidhaahda waana xadii asagu sugan wa fii lafdin isla xadiidka ibni cumara waxaa ku yimid laa tajlis hakada sidan ha u fadhiisanin inamaa haadihi tani waxaa weeye jilsat اladiina yucadabuun kuwa la cadaaba qaab fadhigoodii wey say u fadhiistaan kuwa naarta la geliye la cadaaba sidaan u fadhiistee ha yeelin ka fogow gaalana ha isku shabihin ahlu naarna ha isku shabihin riwaayadaasi waa min riwaayati hishaam bnu sacad can naaficin can ibni cumara waa mawquuf midda ayada ah riwaayadan waa riwaaya mawquufa sida raajixa ah riwaayada horaa marfuuca ah ibnu cumar baa wuxuu arkay weeye nin sidan u tukanhaya isagoo tukan gacantii bidix gadaal geystay markaasuu wuxuu yidhi mar damba sidaa ha ma bannaano maxaa yeele waana kuwa la cadaabo qaabkay u fadhiistaan riwaayo kale ruux bannaan fadhiyo caada iskaga fadhiyuba ahaa oon salaadba ku jirin markaasuu u diiday oo ku yidhi saa ha u fadhiisani dahabi wuxuu rajaxay inuu yahay mawquufun saxiix sidaa uu dahabi sheegay baana saxan xadiidka riwaayadkiisa badankood ariiqa hishaam ibnu sacad can naafica waa mawquuf hadduu yahay laakiin min ariiqi ismaaciil bni umaya can naaficin waa marfuuc laba riwaay laba lafdi oo kala duwan weye midna waxaa weeye kuwa la cadaabaa sidan u fadhiista midna waxaa weye waa salaat اlyahuud soo laba macnoo kala duwan ma aha salaat اlyahuud weeye iyo kuwa la cadaabo yahuud basa ma aha nasaara la naari oo majuus baa la naari oo mushrikiin baa la naari oo khalqiga la naari waa badan yihiin marka xadiidkan dambe waa ka caansan yahay midka hore waa ka guda ballaadhan yahan ujeeda markaan caamka ka hadlay wa fii xadiiin aakhar xadii kale waxaa ku yimid xadii kale waxaa ku yimid xadiikan kale uu sheekhu ku sheego min xadiid shariid ibnu suwayd athaqafi saxaabigaas wey saxaabigaas wuxuu dhaa nebi maxamed baa isoo maray anuu masjidka dhex fadhiya oo gacantayda ku dangigsaday dhabardhabar xaggaa dhabarkantaan u tuurtay cuskaday markaasuu nabigu wuxuu yidhi ha u fadhiisanan sidan maxaa yeelay inahaa qicdaة اlmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooda qaabkay u fadhiistaan weeye xadiidka isagu shariid riwaayadkiisa badankood wuxuu ahaa nebi maxamed ba anoo masaajid dhex fadhiya anoo meel fadhiya salaad laguma sheegin riwaayaadka marfuucada ah riwaaya mursale ah oo wiilkiisa camr ibnu shurayd laga wariyo ibnu shariid cafan ayaa sheegay salaadda ama riwaaya marfuuca ah salaad ma sheegin sidaa darteed fuqaha waxay isku maandhaafeen nahyigan la diiday in gacanta xaggaa loo tuurto cidhibteeda la dhigto ma salaadu khuseeyaa mise gebi ahaanba waa adab aadaabtii usluubka islaamka ka midoon la oga inaad u fadhiisato fuqahadu waxay u badan yihiin waa dhaqan la yska reebay oon la ogolayn salaad gudaheed iyo iyo meelaan salaad ahayn ba in loo fadhiisto macnahaasaa yaa loo badan yahay marka iskaba ilaaliya yaan loo fadhiisan hawsha ayada ruux lagu arkaan ha lagala hadlo ya <laughs> adugu mau fadhiisataa iska ilaali dhabarka laga haya dhabarkaa soonay waxbaa lagu xidhaa oo magaala la joogaaye innagu cudurdaar leh waxan baan u luqluuqaynaa ayb xadiidkan marka dambe fi xadii aakhir waxaa ku yimid hiya qaab fadhigani qicdaة اlmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday fadhigoodi weeye kuwa loo cadhoodana waa yuhuud sida riwaayadku ay fasireen ad garanaysaan qur-aankan hadda ku yimid xadiidkan shahid ibn suwayd aqafi waxaa saxiixa ibn xibaan wakadalika الnawowi fii sharxi اlmuhadab wa fii riyaad الsaalixiin intuba sanadkiisa uu ku saxiixiyaa sheekhu sidaasaana sax ah ee nawowi ay ibn xibaan mareen wadaadda cilayana waa jiraan taxriiku اsbaci fi الtashahudi farta in la dhadhaqaajiyo atixiyaadka gudihiisa wa kaana salى اllahu alيه wasalam farta dhaqaajinteedu inaysan waajib ahayn waa muttafaqu calayhi bayna اlculamaa waajib ma aha sunno la laasimhayoo la joogtayna ma aha biitifaaqi اlfuqahaa sheekh albani howshiisa hay dambayso labadaa qodob ma haysaan waajib ma aha bilitifaaq sunno in la joogtaynhayooo salaad walba iyo ragcad walba iyo fadhi walba laazim ahoo nabigu joogtayoo daa'imane ma ah cinda alfuqahaa labadaba murankabay qabaan waxaa soo hadhay ma bannaan tahay in la dhaqhaqaajiyo iyadoo sunno ah laakiin marmar la sameeyo atiyaadka horeo kale ama ka dambeo kale ama salaad aad ka tagto midna aad geliso ayb iltizaamka noocaane joogtada ah nabi maxamed kama sugno sababku waxaa weeye haddii nabigu uu joogtayna farta dhaqaajinteeda waxaa loo soo guurin lahaa sida loo soo guuriya axkaamta kale saxaabi walboo sifatu salaati nebi ka hadla ama kayfiyada nebigu u tukata ka hadla soo guurin lahaa in hal saxaabi xadiidkiisa ay ku timid waxay tusaysaa inuu nabigu in badan uusan samaynin marmar saxaabigii waa ibnu xujr xadiidkiisa ku timid wuxuu yihi intaan safar ka imid oo meel ilansawir reemidina ma ahayn wuu islaamay nabigu u yimid muxuu kaas wuxuu intaanan dhaqaaqin waa inaan horta hubsado nabigu qaabka u tukanay waan u kurgalaybu salaaddii nabiga intaan u fadhiistay yaan daawadayb nabigu si u tukanayo fa ra'aytuhu yuxarikuhaa halkaa xadiid bay ku timaadaa idan masaladeedii marka aynu bilaawnay naqligeedi suu sheekhu yidhi wa kaana sal lay slam muxuu ahaa yabsutu laba qodobna waa kuu sheegay qodob kale un baa la isku haya wa kaana sala allahu alay wasalam yabsutu kiifadiyuha kafahu lyusra sacabkiisa bidix buu fidin jiray calaa rukbati lyusra jilibka bidix buuna ku dul fidin ila waa gacanba lowgeeday leedahay wayaqbadu waa laabi jiray asaabica kafihi lyumna gacanta midig gacanta midig faraheedana waa fidin jiray cafwan cafwan wayaqbadu waa laabi jiraan rabaa asaabica kafihi lyumna gacanta midig faraheedana waa laabi jiray kulihaa dhammaanteed ayb ama kullahaaba wayushiiru waana ishaari jiray biisbicihi allatii tali ibhaama ila qibla wayushiiru wuxuu ku midaarji ama ku fiiqi jiray biisbacihi alatii fartiisa tali libhaama suulka xigta far murugsatadan weeye midda suulka xigta waa tan sabaabay dhan carabtu wadaaduna waagi dambe musabbixay u bixiyeen waxbaa lagu caaya markaad ruua caraatamaysa arta la taago wey markaad ruua caayaysa ama aad habaaraysa cadku aad leedaha farta la tuuro wey waxbaa lagu caayaa waxbaa lagu fiiriyaa saa darteed caamadii dadkii hore waxay dhahan dhaqanka ku fiicnaa hebel waaka farna cab kuma fiiqin bay ku leeyihiin warkan yaa kuu sheegay hebel baa ii sheegay farna cab kuma fiiqina bay ku leeyihin macnaha farta waxaa lagu taagaa wax la dhibsaday iyo qumay tokafeere iyo balaaye iyo wabaa lagu tuura waa far lagu caraatabo oo lasku riixa wey ayib fuqahadu maadaama nabigu asmaada xunxun badeli jiray oo carab ay dhaheen sabaaba nabigu muslimiinta waxay u bixisheen musabixa midda tawxiidsata ilaahay nasahada ee ilaahay waxida keligii magacaasay qaadaata adkuu nabigu khudbaynaya keligeed buu taagi jira hadda waad garanaysa allatii taasoo taylibhaama suulka ku xigta ila alqibla xagga qiblada u taagi jiray la foorin mahayo dadbaa fooriyo dhulka u dira qolyana cirkay u diraan cirkana loo diri maayo dhulna loo diri maayo qiblada aadaysa waa qiblada lagu toosiy ayb wayarmi waa geli jiray bibasari aragiisana ilayhaa ayada ayaduu fiirin jiray marka uu atixyaadka u fadhiya iyaduu fiirinaya markaad qiyaam iyo meelo kala joogtana mawdicu sujuud baad fiirinaysa taas waad soo marteen baan u malay wa kaana sal اlahu alay slam idaa ashaara biisbacihi markuu fartiisa fiiq nabigu wadaca wuu saari jiray ibhaamahu suulkiisa calaa isbaci lwusطaa farta dhexe farta dhexuu saari jiray tan dhexe inagu faryare iyo maxaan dhahnaa iyo faadumo iyo fardhaxo iyo farmurugsato iyo suulgomash baa la kala yidhaahdaa soo sidaa ma aha carabtuna binsar iyo khinsar iyo wusta iyo sabaaba iyo ibhaam bay yidhaahdaa carurta waa la beri jiray marka la yihahda waa waa adabiyaadka carurta lagu beri jira beri jiray wey marka labada ayagu waa la laabi faryarada iyo faadumo waa la laabi labadaas tan wastada la yidhaahdo iyo suulkaa isqaban fardhaxada iyo suulkaa isqabanaya tanna hadda way baxday inay suulka saa isu qabtaan iyo in la giraangareeyo oo saa loo wareejiyo soo lama arko iyo in la nabo oo keligeed faraha ay raacintay faraha raacdo saddexdaba suulka iyo laisku qabto fartaba intaba ay soo aroortay saddexdaa kayfiyo ayaa loo badan yahay saddexdaa kayfiyo garaangir laga dhigo oo wahaabiyadu isku dhibaan qolyaha wahaabiyada isku dhiba in sidaa la yidhaahdo oo farta dhexe dhexdeeda la saaro suulka iyo in faraha intii lagu daro laisku soo reebo suulka iyo farta oo saa loogu qabto marka saa la yidhaahdo waxaa le alaaa hamsiin bay wadaado badan ku fasiraan nimanna saaba ma aha ay leeyihin saddexdan xaglood waa saddexda xaglood ee saddexdu ay lahayd xariijatan dheerna waa hoosta ay u dhaqaaqi jirtay wareegan suulka iyo isqabteen fartuna waama waa eberkii shanta eberkii shanta carabiga iyo saddex konton iyo saddex konton iyo saddex bay u rabaan soo saar looma qoro shanta xaggay mare markaan carabigan qorayna shanta xagga maraysa haddaba aggay joogtaa saddexdina waad hoos ay aad marka waxaa weeye saddex markaan saa u qorno waxaan u akrinaynaa marka xaggaad u akrido carabiga sidana waa loo qoraa sidana waa loo akriyaa tiradiisa tirada carabi markaad qoraysa sidanaad u qori lakin waxaad u akrin xaggan afar iyo afar boqol dhii mayse markay qoran tahay arbaca sifir arba ma maad dhihi markaad qoraysa sidanaad u qori afartaad kasoo bilaabi afarta eberka afartii baad qori oo saasay u soco min alyamiin ila alyasaar waxaana loo akriyaa min alyasaar ila alyamiin marka konton iyo saddex hadaad ree waqooyi tahayna saddex iyo konton aday ku taalla dhibba ma laha caafuwan wataalatan mararka qaarkoodna yuxalliqu bihimaa xalqatan yuxalliqu bihimaa xalqatan yuxalliqu wuxuu ku garaangarayn jiray bihimaa ay bilibhaami wاlwusطa suulka iyo tii dhexe xalqatan garaangir buu ka dhigi jiray garaangarba iyagoo isku qabanaya waad fahanteen baan umalayn intuba way bannaan tahay dhibba ma laha wa kaana salى الlaه alيه wasalam yarfacu isbacahu fartiisu kor u qaadi jiray yuxarikuhaa isagoo dhaqdhaqaajinaya yadcuu biha allana ku baryahaya ilahay baa ku baryahaya yadcuu biha alluu ku barya bimacnaa ducaadu marna waxay noqota ducaau mas'ala marna ducaau anaa bay noqoto markaad ilaahay waxidayso ood ilaahay subxaana inuu keliya aad qirayso waxaa weya waa duco allow inaad keligaa tahay baan qirhaya hadde waad aragtaaye allow maxaad iga sugi bay ka dhigan tahay baryadu midna afkaa laga caddaystaa midna ishaa laga baryotamaa midna muuqaalka lagu baryotamaa sidaa darteed soomaalidu waxay yidhaahdaan nin muxuu ahaay kuud kaada arka looma sooro joogsado nin kadoo loob kaada arka looma sooro joogsado war hebel hadda u istaagi weyd oo la hadli weyd hadda weyba arkay inaan fadhiye ma muxuu iga sugahayaa inaad garatada rabaa baasha ayib marna ishaa layska baryaa wadaadku hadduu ku yimaada wadaadu islaanta waa umushay oo dhakhtar bay bilaayaa dhacdo culaysyaa baryahan jiro oo xaalku ilaahay baa ogo sheekhow soo ducee oo uu ku yidhaahdo maxaad ka sugaysaa haddaad waxayso wuu kula hadlay wadaadka ayib wuu kula hadlay haddaad toban haddaad doonaysa laakiin in lagu xagxagto indhaha faraha lagaa geliyey allaha sakiro allah sakir ayib yuxarikuhaa yadcuu biha alluu ku bari yaquulu wayaquul wuxuuna ohan jiray xadiidkaani ragga hore culama taxriiku اlasbic taxriiku اlasbic farta in la dhadhaqaajiyo annaga shaaficida ma diidanin sidaanaba horta laakiin waxaan leenahay marka un tawxiidka la gaadho ashhadu an laa ilaha marka la gaaro markaan qacqaca laga siiyo yaanaan la sii wadin taxriik hal mar ah oo ay la wejibtay markuna waxay dhaha iska hurdo laakiin marka tawxiidka la gaadho hala toosiyo intaas way dha taxriimku dhaqaajinta waa bigtaas wey ayaan la sii wadin qaamaraynka labada kitaab u yaqaanaan shaaficiya mutaakhiriintooda nihaayaha rimli ee uu ku sharxay minhaajka iyo tuxfataha tuxfat muxtaajka ibn xajar alhaytami labada waxaa ku yaalla wasaxa taxriikuha wasaxa taxriikuha farta in la dhaqaajiyaa asaxday waa alqamarayn labada kitaaba loo yaqaan cinda shaaficiya marka mutaakhiriin la marahayo waagay wahaabiyadu dhaqaajinta bilaabeenna way la dagaalameen waliba waxaan xusuustaa wadaad farta laga jabiyey bof intuu dhadhaqaajiyey siddeetan iyo sagaalkii beledweyne nin baa la kacay iyada dhaninadi marka waxaa weeye tacasubka maog tahay tacasubka iyo muxuu afaara qabiilka diineed iyo dariiqooyinku wax ka daran ma jiro wax ka daran ma jiro oo wadaadkii muxuu ahay qaadiriga ahaa ee saalixigu ku yidhi Eh, saaliiin boqol ninoo saalixiinoo la dilo yaa ka khayr badan boqol gaaloo ingiriisoo la dila cabdullah qutub baa lagu eedeeyaa kitaabkiisa nasrulmuminiin ya wuxuu ku kacsan yahay qolihii daraawiishtaaye sayidka kooxdiisa ile saalixiyay ahaayeen wuxuu leeyahay la qatlu rajulin saalixiyin khayrun cinda allahi wa afdalu min qatli miati kaafir boqol gaal oo la dilo waan han jiray waa dhawd ba ga fakaday nasrulmuminiinka ku qoran taha haddii la helaan ha lai marka taasub halkaa la gaadhay taasub halkaa la gaadhay ayib wadaaddaha aan usoo laabanno xadiidkii waail bn xujr ee sifatu salaati nebiga ku mida dheeraa riwaayo xadiidka uu leeyahay baa ku timid waxaan arkay nebi maxamedow fara'aytu yarfacu isbicahu yuxarikuha yadcuu biha riwaayadaasi waxaa la tafaruday wadaad la yidhaahdo zaa'ida bnu qudaamata الthaqafi ninkan la tafoodo nin biyo kama dhibcaana hadduusan ahayn waa tuuri lahayn riwaayada ayada ah dhowr iyo toban raawi oo xadiidka warisa sheekhu asagu ka qaatayna ka qaatay baan sheegin laakiin zaaida bnu qudaama min rijaal jamaca kullihim meel laga taabtana ma laha waa xaafidun mutqinun xujatun cinda ahli اcilm wadaad xataa yar fiiriye ma jiro ataa nin ataa antxantayste waajibaal اlxifdi wاlitqaan bal dahabi wuxuu yihi waa min aqraani shucbata fi اlitqaan shucb xajaaj oo ragga ragga samriya iyo sfan thawri rag nin u dhigmo weeye buui wuxuu kaloo ku badbaaday ruwaadda intooda kale xadiidka way ikhtisaariyeen asaga iyo sufyaan bnu cuyayna iyo laba wadaadoo zuhayr bn mucaawiya wadaad la yidhaahdo iyo shujaac bn waliid afartaa wadaad ayaa xadiidka wasliyey ee dhammaystiray tobankooda kale way ikhtisaariyeen taana wuu ku badbaaday walidaalika ayaan jirin nin imaama mutaqadim xadidka daciifiye laa yuujad imaam mutaqadima oo riwaayada zaa'id ibnu qudaama fara'aytuhu yarfacu isbicahu yuxarikuha yadcuu biha wadaa daciifiye ma jiro sidaa darteed alimaam ibnu khusayma markuu riwaayaadka sheegay buu hi dhan kuma imanin intan waxaa sheegay zaaida ibnu qudaama keliya wadaadihii mucaasiriinta rabay inay daciifiyaan markay wax kala waayeen waay dhn waaa cileeyey ibnu khusayma khaa weeye ibnu khusayma tafarud buu sheegay walidaalika xaafid ibnu wuxuu ka soo qaaday ibnu khusayma xadidka inuu saxiixiyey muqlataa ibnu khaliij baa ka soo qaaday hada huwa sawaab dikru tafarudi waa hayru tacliim xadiidka inaad hebel baa la gooni noqdo aad tidhaahdo ma aha daciifin xadiidku hariib buu leeyahay iyo mashhuur iyo mustafiid iyo mutawaatir iyo casiiz haraabuu kuu sheegay haraabada ninka la yimid ee tafarudka nisbiga la yimid nin laga aqbali karo hadduu yahayna waa la wada hayaa hadduusan ahaynna waa waa la tuuri walidaalika ixtaja bihi النasaaئي riwaayada nasaa-i baa saxiix yeelay wa sakata calayha abu daawuud waxaa saxiixa ibn xibbaan wakadalika albayhaqi wabnu khusayma bayhaqi weliba xadiidkii kale ee ka hor imanaya macaaridkiisahabu isku day inuu jamciyo xadiidkii cabdillah bn zubayr ee yidhi laa yuxarikuha iyo kan wuxuu yidhi waan ku jamcina waxaan ku jamcinaynaa intuu yar dhaqaajiyey buu joojiyey markuu horreysay buu dhaqaajiyey waana joojiyey ma sii wadin baasha aad wadaysaan atixyaadka laga bilaabo ilaa ducada u dambaysa ma ahayne joojiya bayhaqi marka wuxuu day jamci buu maray waljamcu farcu tasxiix laba xadiid goormaad isu keentaa wa markaad aaminsantahay kana inuu sugan yahay o laga tegi karin kana uu sugan yahay on laga tegi karin waxaad leedaha isu keenno say isu fahmaan oo isu meel ogu dhaqaaqaan waxaa saxiixiya alimaam ibnu ljaaruud لأنه kharajahu fii muntaqaha waxayna ka soo qaadeen xufaadu taصxiix iyo taxsiin bay ka soo qaadaan takhriijkiisa wasaxahu alimaam ibnu qayim wakadalika alxaafid ibn mulaqin fi badn muniir wa cabdاlxaq اlishbili ibn cabdilbar baa asaguna saxiixiyey ibn cabdilbar asagu wuxuu yidhi hadal qiimo badan aan akhriya hadalkiisa واkhtalafuu fii taxriiki isbacihi الsabaabة faminhum man ra'aa taxriikaha wa minhum man lam yarah وكل ذلكa marwiy في الآثاaر الصحاaح المسندة عن النبي صل سلم وجaميiعه مباح والحمdu لله bu kaga baxay istidكاarkiisa mujaلدka koobaad aفaر بqل تoddobaatan iyo sideed xadiku xadيث صaحيixa wey xagga camalkaa kuu yimid xagga camalka intayna u gudbin شhaahid buu leeyahay شhaahid buu leeyahay min xadيiث iبن cمر ibn cumar baa waxaa laga wariyaa nebi maxamed uu ka wariyey taxriiku اlsbici fi الsalaaةi madcaraة lلshayطaan fartoo la dhaqaajiyo salaada gudaheeda haydaanka argixisaa madcaraة lلshayطaan rawyaani fii musnadihi bayhaqi iyo kayrkood laakiin dhibku waxaa wey riwaayada waa daciif waxaa ku jira maxamed ibn cumar alwaaqidi baa la tafaruday waa daciif laakiin asaga ibn cumara waxaa ka sugan riwaayo kaloo marfuuco ah وهي مdبة للشhayطاaن مdبة للشhayطاaن لاa yسو أحad وهuوa يقuل بيdي hkذا waxay u tahay babis bay u tahay شhayطاanka farta la dhaqaajinayo babis bay shayطaankood waa lagu babiyaa madbadu waxaa l في luغaة الcarab baalkan lagu babiye lagu garaac mxuu ahaa taksiga baasha daksiga laskaga celiya boqorada iyo nimanka isla qaangaaday imanka la difaacayo lagu marna lagu babiyo marna waxa soo duula iyo daksiga iyo kanaacadii lagaga dhufto ayaa madabada la yidhahdaa madaba marka maxaa lagu yaqaanaa baan leenahay inay dhaqdhaqaaqdo xadiidka marka madabatun lishayطaani laa yashu axadun wahuwa yaquul biyadi haakada odhanaya oo sanadkiisu saxiix yahay xumaydi baa soo saara abu yacla waana saxiix sidaa darteed baa ibn cabdilbar u saxiix yeelay xadiidka asagaa fi listidkaar ayib sanadkuna waa sidaa marka madabaة الشhayطaan fiihi macna taxriik macna taxriik baa ku jira almansuusi fii xadiiثi ibni cumar الضaciif fi riwaayat alwaaqidi almansuusi fii riwaayati zaa'ida bni qudaama inahaas markaan isku kaxaysanno haddana culammadoo dhan badankood baa qaba akaru ahli اlcilmi waxay qabaan taxriik اlsbci fi tashahud alimaam اlqurطubi markuu xadiidka ka hadlay wuxuu yidhi oo xadiidkii waa'il uu sheegay wailaa haada dahaba akar اlculamaaءi wa akaru asxaabina culammada badankeed waxay qabaan farta waa dhaqaajinaya waana akaru اlmaalikiya siday qabaan waana siduu cadaa imaamu maalik alimaam shaafici nas lagama hayo yuxarigu aw laa yuxarig nas cad ma jiro axmed nas sariixa yuxarig walaa yuxarig midna ma jiro yushiir waa laga hayaa waxaa kuu soo hadhay maaligoo tansiisiyey in la dhaqaajinhayo iyo abu xaniifoo diiday acnaaf iyo maalikiya madhab akar اculamaa weeye xadiidkaa saxiixa waa ku yimid riwaayo kaloo laga fahmay macnaheeda waa ku timid oo ibn cumarah mid daciifa ku timid idan xadiidku waa sugan yahay marka warka la soo gebagabeeyo isku dhib kale wadaadaqa isku dhibeenna macna ma siilaa xagga saxaabada haddii la fiiriyo ibn cabaas bay ka sugan tahay ibn cabaas xadiidka sufyaan athawri uu wariyey can abi isxaaq aلsabiici can arbadat الtamiimi oo nin iqa ah sa'altu bna cabaasin can taxriiki الrajuli isbacahu fi الsalaa waxaan weydiiyey ruuxu inuu fartar dhaqaajin salaada gudaheeda faqaala daka اlkhlaasu dhaqaajinta aad leedahay wado waa ikhlaaskii towxiidkii wey wad baasha ayadaa xikmada loo dhaqaajin maxay tahay laba xikmaa la sheegaa midda ila roon waxay dhaheen artu intaada wado sahwan maysid intaad farda wado bixi maysid suuqa iyo sarifka aadi maysid ayadaad fiirinaysa idin way socota way shaqaynaysaa xisaabbaa kugu socota marka ma dhaqaaqaysid lakin hadday taagantaha waad bixi oo xaggaad fiirin oo waxaa wey qalbigu waa taga maqana joogaad noqonaysa marka waxay difaacaysaa madcaratu lishayطaan madabat lishayطaan laa yasu axadu yaquulu biyadi haakada sahway daawo ka tahay midda kale waxay dhaheen macnaha labaad ah tawxiid wey way diidan tahay waxaan allahayn ma jiro ma ogeli keligii baan caabudahaya waxay dhaheen waa hadal aan muuqanin weeye waa hadal aan muuqanin saddex xaalaad isku daray bay dhaheen wadaaduhu sida taybi ninkii xikamka maqaasida aad uga hadli jiray maga axaadiista xikamkooda wuxuu idhi markaad farta dhaqaajinaysa taagayso waxaa ku jirba saddex macno kow tawxiidkii iyo ilaahay xaqnimadiisii iyo diinta runnimadeedii qalbigaad ka aaminsantahay waadna ku hadlaysaa waa wada ashhadu an laa ilah fartana waad ku dartay ficil iyo qowl iyo ictiqaad baa la kulminayaa buui ictiqaad qalbi ah iyo qowl aad wadaba ashhadu waad waddaa atixiyaadka soo maaha iyo fal dhaqdhaqaaq ah ood leedahay maya waxaan allahayn ma jiro way socotaa marka waa jamcan bayna اlictiqaadi wاlficli wاlqowl la wadaadayo dhibba ma laha way sugan tahay aarkaasi ibn cabaas waxaa soo saaray cabdالrazaq fi musanafihi can الthawri bisanadin صaxiix ayb calى aqali taqdiirna waa xasan markii haddii kor loo kaco wuxuu sheekhu ka tego mima yustadrag calayhi ah oo baahan in eh, wax laga tilmaamo eh, kayfiyada gacanta loo dhaqdhaqaajin muusan sheekhu sheegin wadaadahan eh, shariifki iyo abu isxaaq alxuweyni iyo qolyaha sheekha ardadiisa waa isku dhibaan laba qaab baa culummadu caddeeyeen aima waxay leeyihiin gacanta saasaa loo dhigi waxaana loo dhaqaajin yamiina wa shimaala waday garateenba gacantaso lama arko soo looma jeedo boodyadu waata saa in loo dhigo waa se inagu aan dhaqaano saa la yidhaahdo maaliki waxay leeyihin sidanaa gacanta loo dhigi gacanta sidanaad u dhigi kadibna waxay u soconaysaa sidan yamiina wa shimaalan bidx iyo midig saas waa la gartaan u malayn wadaadda waxay leein ma gacanta la qalloocin maayo sideeda ha u dhacdo ha la laabo kadibna hasaha noqoto sidan way bushiyeen in korna loo dhigo hoosna loo dhigo waa la bushiyey waxaa lagu bushiyoo la yidhi sidan taxriig ma ahee waa rafci iyo khafdi kor hoos aadid iyo kor aadid weeye waxaa la khafdiga iyo rafciga laftiisoo taxriig ma aha hoos makan aad iyo kor maso xaraka ma aha ruuxii hoos aada kornaada ma dhaqdhaqaaq mise ma dhaqdhaqaaqe <laughs> isma diidahayaan almihim wadaadaha intooda kale sidan ay leeyihiin maalikiyana sidan ay leedahay way garatee labadaa kayfiyo ayaa ka sugan culummada sheekhu laakiin sifadii qaabkii loo dhaqaajin muusan sheegin ardada eh, eh, sheekh albani iyagu waa isku dhown waxay yidhaahdeen fartu waa in markaasi saa la yidhaahdo ada tan taxriig maahe ihtizaaz gariir wey gariir taxriig maaha midna waa ihtizaaz baalla aad leedahay moodad oo jajirolo sidiisa oo madaxa marra qaadi marra dhigi sidan maxay ahayd taxriig ma aha waana imtixaan muruq baaba ku geli sheekho taysiir bay cibaadadu ku socotaa sidaa sheekh albani ardiisu sheegeen sheekh albaani cajalkiisuu ku sheegaa sidan ihtizaazka ah kitaabka kuma sheegi wasaqlxuweyne kooxna waxay dhaheen cajalay dubanoo youtubeka ku jirana qaabkaasay u tilmaameen sax ma ah wax iyagoo ugu horreeyana ma arag ama maalikiye raaca ama sidiina iska wata labada mid un yeela laakiin intii muruq la isgeliyo la taago fartii waaba mashquul kaleba khushuucdo dhan bayba kaa qaadaysaa waxay la mid tahay xuu shaaficiyadoo kaloo yidhi farta waa dhaqaaji marka u horraysa laakiin hadday xubintu la dhaqaaqdo badala salaatuka imtixaankaas hadday xubintu la dhaqaaqdo saddex goor wax ka badan ama dhan oo isku xigta mutawaalia ah, salaadii khatar ba ku jirta bar way buraysaabay dheh waxaaso dhan waa ixraaj wey wamaa jacala calaykum fi diin min xaraj nasna ma laha xadiidka cabdullahi bn zubayr mucaaridka ah wadaaddana way daciifiyaan sida ibnu qayim oo kale wa fii sixati nadar nadarka uu sheegayna waxaa weeye ibnu cajlaan baa la tafaruday walaa yuxarikuha ruwaadda inteeda kale ictiqaada waaweyn ee wariye ma aysan sheegin walaa yuxarikuha tafarudkiisa waan yeeli lahayn hadduu la mid yahay sidii zaa'ida bnu qudaamata aqafi abusalt oo kale u yahay laakiin waa nin saduuq ah oo aan tabar badnayn xadiidka la taxsiiniyo haddaan la khilaafin ama usan tafarudin ruwaadda inteeda kalena ma aysan sheegin waxaa sii dheer xadiidka cabdillah msl laftirkiisa min hada alwaj waxaa soo saara muslim fii saxiixihi walam yadkur hadi riwaaya ziyaadaadka noocaasna ah marka horeba waxaan ku ihi diilhara joogo dareen dareen ku joog baan shalay ku soo idhi iyo wadaad kale tafrido allow sahala iyo rawaadu khilaafo carakawa ah cudur kalena wuu qabaa oo xadiidka cabdullahi ibn subayr kuma sheegna salaad miyuu nabigu nafta fata ahayd wuxuusan dhaqaaqajayn laa yuxarikuha ah in salaad nabigu uu ku jiray ama salaad ay ku saabsantahay xadiidka kuma imana fii riwaayaati aslan hal riwaayo oo sugan oo salaad xadiidka ku sheegta ma jiraan waxaaba la odhan karaa waa midii nabigu markuu khudbaynayo uu taagi jiray ama markuu ducaysanayo fi lkhuabi uu duca u taagi jiray taasuu nabigu dhaqaajin jirin amaa middan tashahudka waxaa ka hadlay xadidka almuxuj baa la odhan karaa haddaan dayno oo labada xadiidba ay ansaxaan waa sida fuqahaa shaaficiya oo muxadisuun ay qabaane waxaan lena waan jamcinaynaa nabigu marna ma dhaqaajin jirin oo wuu taagi jiray calaa xadiidi cabdullahi bn zubayr marna wuu dhaqaajin jiray calaa xadiidi waa ibnu xujr wاlkulu mubaaxun wاlxamdu lilah calaa siduu yidhi ibn cabdilbar sidiisoo kale labadaa ra'y baa meesha socda aniga shaksiyan xadidka cbdillah bin zubayr inu sugnayn baa ila xoog badan si kastaba noqoto laakiin haddii la jamciyo sidaas waad yeeli kartaa wa yaquulu wuxuu odhan jiray nabigu sal ly slam lahiya fartaasi la taagayo ama la ishaarayo ee tawxiidka tilmaamayso ashaddu waa darantay cala shaydaani shaydaanka min alxadiidi bir lagu garaacayo yacni asabaaba farmurugsatada la taagi ee ilahay lagu waxidaayo shaydaan waa oga darantay inaad mushrig noqoto ilah u sharigeyshay yuu doonayaa moogtahay idan waa far culus weeye ayb xadiidkan lahiya ashaddu cala shayطaan min alxadiid qolya mucaasiriina yaa cileeya oo tafarud iyo iطiraab bay ku sheegaan wa kaana sal ه alay slam wuxuu ahaa wa kaana asxaabu الnabiy nabiga asxaabtu waxay ahaayeen ya'hudu kii qabta bacduhum barhkood calaa bacdin bar kaloo ku qabsan jiray yacni alishaaraةa biاlisbaci fi اducaa waxay ku qabsan jireen ninkaan farta taagin oo ninka atixiyaatada arkaan farta inuusan taagayni farta taag oo ishaar saasay odhan jireen ya'khudu bacdum calaa bacdin barkood baa markale iska lalaadin jiray oo ku qabsan jiray yacni fi lishaarati bilisbaci fi ducaa in la ishaaro farta ducada lagu ishaaro ducadana waa ducaa almas'ala watawxiid iyo markaad alla baryaysaba ayib ducadaa sheekhu iyo khayrkii waxay ka fahmeen in ilaa aakhirka la wadayo farta dhaqaajinteeda iyo taagiddeeda waxaa eh, u daliishadaan riwaayada yuxarikuha yadcuu biha ficilka mudaaric ee istimraarka keenaya istimraar buu keenaya min xayu cilmi اlmacaani marka la marahayo waad garanaysaa balaaqada ayb wa kaana salى الlaه alay slam wuxuu yafcalu dalika fi الtashahudayni jamiica qolihii farta dhaqaajinta diiday ama la dagaalamay ama cabad ku sheegay buu sheekh hoos ku naqdinhayaa idinku akhrista wax badan kuma sii jiro masalo la isku hay way ahlulcilmi badankoodna ay qabaan waa madhab ahlicilmi jumhuur ahlicilmi baa qaba xadiid baa ku yimid saxaabay ka sugan tahay ibn cabaas eh, ka mid yahay idan marka waxba hawshaasi laskuma si dhibo haddii aad ku qanacda inay shaa tahayna iska wado meel aakhar rabbi ku geeyaba wa kaana sal lay slam muxuu yafcalu dalika arrinkaa mid sameeya fi tashahudayni jamiican labada atixiyaadba atixiyaadka koobaad iyo ka labaadba farta wuu dhaqaajin jiray ama wuu taagi jiray waana ishaari jiray ishaaradaana axaadiista badankeed ku timid taxriigu riwaayada unbuu ku yimid wa ra'aa wuxuu nabiga arkay rajulan buu arkay yadcuu biisbacayhi labada farood ku ducaysan labadaba taagahay nin saali nin labadaba taagahay fa qaala wuxuu ihi axid axid mutax mutax keli ka dhig wey farta axid axid keligeed ka dhig lamaanaha ka daa oo mutax baa la yidhi farta far keligeedaa la rabaa wa ashaarna wuxuuna ishaaray bisabaabati farmurugsatada ama farta wax lagu caaye la taago keligeed taagba ilahay waa keligii shirkiga jooji shirki waxaa weeye markaasi madharka ah madharkii baa ka kuma hadlaysa adugu qalbigana kama aaminsan laakiin fartaa taagtay maay noqota hawshu labay noqota taasuu nabiga xataa diidan yahay ilaahay waxid oo ilahay keligii muuqaalka ku muuji ayb wujuubu tashahud اlأwali wa mashruuciyaة اducaaءi fiihi atixiyaadka koobaad waajibnimadkiisii iyo in lagu ducaysto inay mashruuc tahay oo la jideeyey shareecada uma kaana salى الlahu عalيه waslm wxuu yaqrأu kii akhriya fii kuli ragcatayn labadii ragcadood gudahooda wuxuu ku akhriyi jiray ataxiyatu atixiyaad buu la iman jiray wey wa kaana salى الlah alay slam rasulka ilah wuxuu ahaa yaquulu cafwan awala maa yatakalam bihi waxa u horeeya uu ku hadlo wuxuu ahaa cinda alqacdati fadhiga agtiisa ataxiyaatu lilahi buu ku hadli jiray markuu fadhiisto shayga u horeeya uu ka bilaabo ataxiyaatu wuxuu meesha ku baabi'inayaa axaadiidtii odhanaysay bismi illaahi araxmaan raxiim baa laga hormarin waxaa laga hor bismi illaahi wa bilaahi baa ka horayn howlahaaso dhan riwaayad baa ku yimi riwayadku meesha ka saarhaya wuxuuna sheekhu ku leeyahay markuu nabigu fadhiista atixiyaadka koowaad waxaa u horeeya uu ku hadlo ee dibnihiisa ka soo baxa wuxuu ahaa ataxiyaatu lilah xadiikaasi waa xadiiu caaisha xadiiu caaishu ka yimaad yaa macnaha ku yimaada cafwan waxa u jeeda xadiiu ibn mascuud ibn mascuud baa sidaa ku yimaada wa kaana wuxuu ahaa idaa nasiyaha markuu hilmaamo atixiyaadka fi rakcatayn اuulayayni labada ragcadood u horaysa hadduu hilmaamo inuu atixiyaadsado yasjudu lisahw sujuudu sahwi buu ku kabi jiray wa kaana ya'muru biha ummadduna fari jiray oo taxiyaadka ah ama sujuudda fayaquul wa kaana yamuru biha waxay u dhowdahay waxaan soo wadnay in lala yimaado oo ah tashahudkii ama atixiyaadkii loo celiyo fayaquulu baabkaasaan ku jiray oan loo celinin sujuud sahwi inoo dambaysa aan loo celinin fayaquulu wuxuu odhan jiray idaa qacadtum haddaad fadhiisataan fii kulli ragcatayn labada ragcadood gudahooda aad fadhiisataan faquuluu waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu lilah ataxiyaadkii dheeraa siiq way iman doonaan waxba hadda ku mashquuli maay macnaheeda iyo iyo siiqooyinkiiba way inoo iman doon iyagoo faahfaahsan walyatakhayar maxalushaahidku waa intan dambe ataxiyaadkii inuu waajib yahay wuxuu ka qaatay faquulu ataxiyaat iyo inuu nabigu ummadda faray hadda muxuu rabaa mashruuciyat ducaai fiih buu u gudbayo walyatakhayar axadukum midkiin ha doorto min adducaai allabariga xaggiisa ajabahu ilay acjabhu ilayh midka ugu jecel yahay ducooyinka midkaad ugu jeceshay dantaada adaa yaqaana muraadkaada waxaad adaa garanhaya meesha kugu daran ilahay ka bar falyadcu llaha caza wajalla ilaahay ha ku baryo bihi biducaai alacjab ducadu wa fii lafdin waxaa ku yimid xadiidku uu leeyahay quuluu fii kulli jalsatin fadhi walbo aad ragcadda labaad ah waxaad ahdaan attaxiyaatu dhaha wa amara bihi nabigu madbuu faray amara bihi wuxuu faray almusii'a salaatahu ninka salaaddiisi bi'iyey buu faray wa fii lafdin waxaa ku yimid cafw aydan kamaa taqadama sidii soo hormartay buuhi inuu atixiyaadsadana musii salaatii baa la faray inuu atixiyaadsado oo atixiyaadka koowaad la faray wa kaana wuxuu ah sal slam yucallimum kii bara atashahuda atixiyaadsiga kamaa yucallimhum الsuuraةa min alqur'an suurad qur'aan si u bar xuruufteeda iyo xarakaadkeeda oga toosin jiray wالsunaةu sunada nebi maxamed ee ariiqa toosna nabigu uu mara tubtiisu waxaa weeye ikhfaa'uhu atixiyaadka in la qariyo hoos loo akhriyo in lala jahra ma ah hoos baad u akhriysa waa sideenu yeella hade waad aragteen intayn marka aanan ka tegin xadiidkan dambe idaa qacadtum fii kulli racatayn fii kuli racatayn xadiidka in lagu dhex waa waham waa waham midkaasi fii kuli racatayn in lagu dhex sheega weeye wuxuu ka yimid wahamkaas wuxuu ka min xadii min xadiidi cabdulahi bn mascuud xadidka cbdullah bn mascuud buu ka yimaadaa oo abilaxwas baa ku wahmiyey sidoo abu isxaaq asabiici baa dacooye wuxuu yidhi abu isxaaq asabiici baa wuxuu yidhi abu isxaaqow wuxuu la hadlayaa aswad misiid baan ujeedaa abulaxwas xadiidka cabdillah mascuuda uuna baray ee atixiyaadka ku saabsanaa alfaad aanan isku ogeyn buu ku daray maad ka qabatid maad ka qabatid absaaq asabiici ba dacweeyey abulaxwas wuxuuna ku dacweeyey aswad bnu yaziid markaasu wuxuu ihi waa khaldan yahay ka qaba u tago oo ka reeb xadiid qaabkaa la iskugu hayo wey lafdigaa fii kulli ragcatayni kuma imanin xadidka cabdillah mascuud ilaa min ariiqin waaxid waana wahm cinda almutaqadimiin sida ardayda cbdillah masuud ee khaaska ahayd ayib idan taasi waa la gartay waxaan kaloon ku imanin in atixiyaadka koobaad duca la raaciyo sida sawaabkae maxfuudka waxaa weye xadiidkana ku timid atixiyaadka koobaad ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluhu dhaafi mayse atixiyaadka koobaad ducana lama sunneeyo sallina lama sunneeyo salligu iyo iyo ducadu atixyaadka dambaa iskale axaadiiu sidaasay u badan tahay sheekhalbaani hawsha waa isku dhibaa laakiin sida dhabta ah waxaa weeye xadiid qadiyadaa ku asaxay ma jiro kan cabdullahi mascuud cilladaasaa ku jirta ka horeynu soo marray wa kaana awala maa yatakalamu bihi cinda alqacdati ataxiyaatu lilahna waa xadiiu caaisha xadiiu caaisha weeye asaguna waxaa lagu cilayaa waqfi waqfi baa lagu cileeya waxaa ku cileeya bukhaari fii taariikhihi mujaladka koobaad boqol tobaniyo toddobo daara qudni fi lcilal saddex kun shan boqol sagaashan iyo labo bayhaqi fi sunan boqol afartaniyo afar mujaladka labaad waalwaqfu huwa asaxiix bay yidhahdeen ninkii rafciyana waa khaldamay ninka rafciyana waa nin la yidhaahdo saalix ah, yaa rafciyey cafwan maxamed bn saalix bnu dinaar tamaar can ilqaasim bn maxamed bn abubakr can caaisha idan waa khata xadiidka caaishana waa khaa rafcigiisu midka ibn mascuudna waa khaa in lagu sheego ducada iyo fii kuli ragcatayn idan waaad ku gaabsan keliya waxaad ku gaabsanaysaa atxiyaadka koobaad tashahudka bes aad ku gaabsan markaad tixyaad ka dhammayso ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh intaaska ku daysanaysaa imaamu shaafici asagu riwaaya laga wariyaa umkiisa ku jirta inuu sidaa qabay oo lagu dari karo duco ama sali la raacin karo laakiin adiladu waa way tabar daran tahay walidaalika alimaamu tirmidi markuu axaadiistan wariyey wuxuu ka hadlay in ahlulcilmiga ay qabaan in lagu gaabsada tixiyaadka wuxuuna yidhi waalcamalu calaa haada cinda ahli اlcilm yakhtaaruuna anlaa yuطila الrajul اlqucuuda fi الrakcatayn اlأulayayn walaa yaziida calى الtashahudi shayئa waa ijmac buu soo guurinaya alimaam aلtirmidi wakadalika qaala ibn اlqayim mujaladka koobaad zaadka laba boqol soddon iyo labo saasuu ku yidhahdaa walam yulqan canhu fi xadiiثi qaط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحياء والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك ابن حزم وضو الحلي بان أمالينية ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير ورنتي سida ay mareen tirmidi iyo ibnu qayim bay axaadiisu ku timid xadiid walba oo sheegaya in atixiyaadka la raaciyo salli ama la raaciyo duco shuduud baa ku jira ama waa munkar baxdigu intaasuu hadda marahaya bayhaqi oo weliba haddi la rabay inuuna difaaco wuxuu ihi ilaahay baa taqaanaa hawshii daciif weeye xadiidka marfuuca caaisha hawshaa sheegay sunanku sidaa ku leeya kadalika daara qudni waa dani shaaficiya ah. min asxaabi lwujuub weliba way daara qudni lagu tiriya nin shaafica ah wey calaa annahu uu yidha muxadis madax bannaan si kastaba noqotee wa kaana sal ly slam wuxuu ahaa wasunnatu ikhfaa'uhu in la qariyo wey siyaqu tashahud atixiyaadka siiqooyinkiisa iyo qaababka yani alfaada nebi maxamed ka timid ee atixiyaadka sugan wacallamahum nabigu wuxuu baray sal slm anwaacan qaybo kala duwanoo min siyaqi tashahudi atixiyaadsiga alfaadiisa ah keeda ugu saxiixsanaa cinda ahlicilmi uu ku bilaabay tashahud bnu mascuudin qaal callamanii rasuul lah wuxuu i baray atashahuda atixiyaadsiga wa kafi sac gacmoodna bayna kafaya ku jiraan nebi maxamed gacmaha ay haya ayaa ibara wey wax lai tabiyey ma aha ama lai ictaaliyey anoo nabigu gacanta saa ihay yuu ii sheegay bu kamaa yucallimnu su i baray asuurata min qur'an muxuuna yidhi attaxiyaatu salaamyaalo lilaahi allay u ahaatay qolyaan waxay ku fasireen salafoo fara badanoo taabiciin iyo saxaababa leh attaxiyaatu boqortooyin mulki wey attaxiya waxay dhaheen taxiyaatu waa jamcu taxiya wahiya almulku boqortooyada iyo milkiga allah iskala wey oo maxaa looga jeedaa waxaa weeyaan isticaara ku jirto boqoradaa la salaami jira salaan khaasay qaataan salaanta caamada iyo shacabka iyo rayadka ma aha boqorada maxaa la siiya salaan gooni ah boqorka dhabtaee salaanta iskale dhabta ah allow adigaa loo jeedaa bay leeyihin marka macnahaasaa meesha ku jira sideedaba ku daa ataxiyaatu salaamyaalo ama muxuu aha boqortooyo lilaahi alla u ahaatay wsalawaatu salaadaha shanta ama salaadoo dhanba lilaahi baa kuu qadaran allah iskale wayibaatu amaaha wanwanaagsanaan acmaasha wan wanaagsan ee saalixada ah ama shayga khayrka alla lagu baryo ama qowlka wanaagsan rabbi jecel yahay lilaahi alla u ahaatay assalaamu nabadgelyo calayka dushaad ha ahaatay ayuha nabiy nabiganow nabi maxamed loo jeedo waraxmat ullahi ilahay naxariistiisa dushaad ha ahaatay wa barakaatu ilahay khayraadkiisa fara badan asalaamu calayna korka anaga nabadgelye ha ahaato wacalaa cibaadillaahi saalixiin ee addoomada ilahay susuubane insi iyo fa innahu idaa qaala daalika sidaa hadduu ruuxa muslimka ku atixiyaadsado asaaba ducadiisu wuxuu asiibi asaguna ducada uu la heli kulla cabdin saalixin addoon walboo oo fi samaai cirka jira oo walaada dhulka jooga ducana ducaday ka caamsantahay ka khayr badanta ilaahuafi waaa ka ilahu nabada cafi ka khayr badan ayib ilaa adigana waad soo gasho ummadna waad u ducaysa ashhadu an laa ilaaha illa allah alla mooye ilah kaloo xaq lagu caabudo inu jirin baan qirasanahay oon qirahaya kuna dhawaaqahaya wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh waxaan kaloo qirayaa in nebi maxamed addoonkii la mahadiye aada loo mahadtay cabdu addoonka ilaahay wa rasuulu rasuulku soo diran yahay intaas xadiidka bn ku timid yaa atixiyaadka koowaad lagu akhrinaya wa huwa bayna adhurinaa afan afan dahraanayna asagoo nabigu anaga jooga dhihi jiray buu ibn mascuud falamaa qubida nabigu markuu la oobsaday qulnaa waxaanu nidhi assalaamu cala اnabiyi meesha assalaamu calayka ayuha nabiy waxaan ku bedelay assalaamu cala اnabiyi waraxmat اllahi wbarakaatu qadiyada ragga ka hadlana shaaficiya ugu horeysay in saa loo bedeli oy sax tahay oy sunno tahay saxaabaduna ay saa yeeleen saxabada in lagu raacana ay sunno tahay alimaam xaafid bn xajar iyo taqiduin subki iyo horti yaa ka hadla iyagana aad u difaaca waa riwaaya saxiixa ayib xaafidku futuxbaariga aad buu qadiyada uga hadlaa ablahu subki baa ka haday ari manhaajkii nawowi markuu harxahay dhexdooba kaga dhintay usan dhamaystir zarkashi baa dhamaystira waaga dambe ayib <clears throat> atiyaadkaasa u saxiixsan isagaana u qiimo badan laakiin annagu haddaan shaaficiyana atiyadka ibn cabaas baan qaadanaa maxaa jira asagaa ka dheer midka kale alfaad dheer baa ku timid oona atiyaadka abi muusana aan ku imanin midka ibn mascuudna aan ku imanin midka ibn mascuud fi saxiixayn waa fi sunan midka ibn cabaas iyo muxuu ahaaye midka abi muusana fi saxiix muslim buu ku yimaadaa midka ibn cabaas isagu wuxuu ku yimaadaa muslim iyo abu cawaaniya meelo kale waa ku yimaadaa تشhهد بن cabاasi qال kاna رsul ل sل sلم يucalimuna التشhهد kama يucalimuna الsوuرaةa min القرآن horaan baynu soo marray fakana yquل wuxuu odhan jiray التaxiyaaت الmubaarakaat mubaarakaat baa hadda kusoo kordha soo maaragti almubaarakaatu waxyaabaha la barakeeyey ee ama qowl wanaagsana ama diin ah ama ambiye iyo rusul ah ama malaa'iga shay walbo muxuu ahaaye macnaha ama makhluuqa ilaahay barakeeyey allah iskale almubaarakaatu lilah والتaxiyaatu lilah wsalawaatu salaadahoo dhan ama kuwa shanta lilah aayibaatu acmaasha wanaagsan iyo shay walbo khayrana lilah asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wcalى cibaad اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu anna muxamada rasuul اllah wa fii riwaayati cabduhu intaasaan axdaadkii mascuud ku timi cafwa ibn cabbaasna ku timid ayib tashahud ibnu cumar ibnu cumar atixiyaadkiisana uu wariyey can rasuuli lahi sal slam anahu qaala fi tashahudi annahu qaala fi اtashahudi atixiyaadkiisna wuxuu yidhi markuu nabiga ka warinhayay ataxiyaatu lilah salaamyaalo alla u sugnaatay ama boqortooyooyin oo dhan mid aakhari mid adduunyaba allah iskale wالsalawaatu salaadana lilah wالطayibaatu wanaag oo dhanba lilah aلsalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllah qaala bnu cumar wuxuu yidhi zidtu fiiha waxaan ku daray anugu wa barakaatuh baan ku daray aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu وaraxmat اllahi وbarakaatuh baan ku daray idan zidtu fiiha waxaad ka garanaysaa inta hore nabigaan ka maqlay wey intan dambana ama anaa ku ijtihaaday ama saxaabo kalan ka maqlay labadoodaa u door leh inaan dhahno asagaa ku ijtihaaday saxaabigu iyo inaan dhahno saxaabo kaloo ka maqlay manaha kara macnaha dambaa roon in saxaabadu ijtihaad ay duco mawquuf ah oo tawqiifi cafwan ah. oo nabi maxamed laga dheeganaya wax ku daraan way adkayde saxaabo kaloo ka maqlay wuxuuna kala saarayaa wuxuu nabigu asagu dhegtiisa kaga maqlay iyo wixii looga soo tabiyey zidtu fiiha waxaan ku dar barakaatuhu riwaayaad ku daraa jira wamakfiratu daciif wey waraxmat ullahi wabarakaatu baa nabiga ku filan wamakfiratu xilliga aduu la imow lakiin xilliga taxiyaadka la marahayo ka daa asalaamu calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiina ashhadu an laa ilaha illa allah qaala bn cumar wuxu uhi wazidtu fiiha towxiidkana waxaan raacshay waxdahu laa shariika lah ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ibn mascuud ba waxaa lagu yidhi ka waran in lagu daro waxdahu laa shariika lah ilahay wuxuu hi waxdahu laa shariika lah waaya waa sax laakiin nucallimkum kamaa cullimna ilaahay inuu keligii yahay waxda ulaa sheega biyo kama dhibcaan murana kama taagno laakiin sidii uu nabigu noo bara idiin baraynaayo nuqnuqdo joojiye buui joojiye waxdahu laa shariika lah waa runtii sax weye sax weye laakiin ibn cumar asuu u cadday wuxuu yihi zitu fiiha waxdahu laa shariika lah waa ku dara wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh tashahuda abi muusa alashcari qaala rasul la sal slam waidaa kaana cinda alqacdati fadhiga agtiisa markuu marayo falyakun ha ahaado min awali qowli axadikum midkiin weedhiisa awalkeeda ka u horeeya ha noqdo <coughs> ataxiyaatu lilah aayibaatu lilah baa kuu qadar asalawaatu lilah haddaad saa tiraahda aadan lilah qadarina wowgaad qadarinaysa ataxiyaatu wاayibaatu wاsalawaatu lilah ayib saasay iskugu cadfan yihiin in caadifka la gooyona waa luqa mashhuura cinda alcarab waa usluub mashhuura cinda alcarab wالnuxaat wa ahli اcarabiya السلام عليka أيuهa النبي ورحمaة اللhi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللhi الصالحين أشهد أن لا إلaهa إلا الله وحده لا شhريiكa لaه asagu waa ku daray أبي موسى الأشعري idan halka waxaad ka fahmaysaa warkii iبن cمar u kala zidtu فيiha inay tahay صaxaabo kalan ka maqn adkaa ka fahmaysa waxdahu laa keligii xaalo uu yahay wax la wadaaga xaqiisa khaaskana uusan jirin وأشhهadu أنa محamada cabduه وarasuuله sabcu kalimaatin huna taxiyaة صalاة toddoba weedhood weeye oo ah atixiyaadkii salaada huna sabcu kalimaat hiya huna taxiyaة صalاة waaba intaa hadee toddobadaas weeye waa toddoba jumloodoo saa isu haysata waad markaad dafiirisana waa arkaysa tashahud cumar bn khaaab asagu cumar khaaab tashahudkiisa nabiga oomuusan tiirinin laakiin masaajidda ayuu ummadda ka beri jiray mimbarka asagoo saaran buu dadka beri jiray wuu ku khudbayn jiray saxaabadii joogtay ee muhaajiriin ansaar lahayd iyo acraabna weligii lagmayn karin calaa haada marka waxaa ibn cumar cumr khaaab yuusan nabiga u tiirinine tashahudku waa waxaa laga soo dheeganaya nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana radi allahu tacaala canhu yucallimu nnaasa tashahuda atixiyaadsuguu beri jiray wahwa caayil mimbari asagoo mimbarka saaranoo khudbaynayo yaquul wuxuuna odhan jiray quuluu waxaad dhahdaan markaad fadhiga fadhiisataan ataxiyaatu lilah azaakiyaatu waxyaaba ahiran oo nadiif oo ah, ceebkasan lilah alla u ahaatay mubaarakaadkii bay lamidtaan u malay ayib aayibaatu wanaagyaalana lilah assalaamu calayk ilaa aakhirihi ay ilaa aakhirihi mila tashahud bni mascuud ama wahwa milu tashahud bni mascuud Eh, eh, atixyaadka ibnu sacuud oo kale ayuu la mid ahaa kii cumar bn khaaabna tashawudu caaisha soo inuma dhiman asalaatu cala nabi soo ma gaari karo hadd intaa yartaa waata tashawudu caaisha radi allahu tacala canha qaal qasm maxamed wuxuu ihi waa wiilayada u tahay adde maxamed abubakar baa dhalay kaana caaisha radi allahu tacala canha tucallimuna waxayna beri jirtay atashahud ayna beri jirtay wa tushiiru biyadiha gacanteeda inay ku ishaari jirtay markayna barayso way tirin weeye ishaaradu yani weedhihii bay kala soocaysaa التaxiyaatu والطayibaatu الصalawaatu الزaakiyaatu lilah بisqaaط الcaaطف caaطifkun baa kaa maqan التaxiyaatu والصalawaatu والطayibaatu cafwan والطayibaatu والصalawaatu والزaakiyaatu lilah salaamyaalo ama boqortooyo ama boqortooye ama wanaagyaalo iyo salaadooyin iyo waxyaaba dahiran wixii dahiran o dhan ba al wada askale wey waxaan rabbi aan axadaan rabbi dahirin ma dahir maayahad السلام على النبي إلى آخره مثل مثل تشهد إلى آخر تشهد بن مسعود bay hadda ka dhiganta إلى آخر تشهد بن مسعود ilaa dhammaadkii atixiyaadka ibn mascuud oo kale dadka bari jirta iyaduna wiilka ardaydana ay bari jirtay xadiidkan marka asaguna inta badan waqfi baa ku jira mawquuf nabiga oo maysan tiirin jirin iyadaa beri jirto qaabka u atixiyaadsada qaabka u tukada waxaana laga fahmay inay atixiyaadka nabi maxamed ka qaatay maxaa yeelay salaad waxay ku asixi ee lagu atixiyaadsan ayadu kuma ijtihaadi karto qiyaas iyo caqlina kuma keeni karto maanta intaan inoo joogo wallahu aclam marxaba haye ka hadda awowsa inaga soo sheegna hmm. waa tahay wax ka khayr badan baan kuu sheega awow waa tahay <laughs> o maana garanin waana garanin waxaa nabarka kugu hayaad u istaagta ma aanan fahmin atixiyaadka eh, inagu aan ku itixaadsanay ama safiinaha ku qoran ama abu shujaaca inoogu dhigan ama kutub shaafici ku qoran waa atixiyaadka ibn cabaas fii saxiix muslim buuna ku sugan yahay waxaana imaamku u doortay siduu umka ku sheegay imaam shaafici umka ku sheegay si alfaadka dheeraada atixyaadiyaha ah, kalea ku jirta saasaan u doortay buu ihi inta kalena waa bannaanta waa khayr nabad iyo caano wey midka ibn mascuud midka cumar midka caaisho midka abi muusa kulli waa nabad iyo caano buui anu laakiin waxaan u doortay lafdi dheeraadoo khayr badan baa ku jira zaada khayran baan u aaday buui ma sheegi imaamu shaafici nabigaa lagu dheelmiyey ama lagu soo dhoweeyey ama lagu caana ama lagu allaasay midnaba xisaabaha marka waa un xisaabaheena goonida ahaa riwaayaad ku yimaada way jiraan laakiin hal xaboo ka asaxday ma ay jirto waa la sheega waru'ya wayuxkaa baa anu arkay laakiin nas ama manquulo sanadna weligay ma arag wallahu aclam baarak allah fiik